bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddexaad ee kitaabka siirada ah ee nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd dhacdadeynayna waxa ay ahayd dacdadii ka turjumaysay carabiya xaaladeeda markuu rasuulku soo baxay sala allahu calayhi wasalam ummadda muuqaalkeedu noocan ahaa sida ilaahay uu ugu ciseeyey ugu qurxiyey islaamka ummad wal oo tafaraaruq iyo xarbi jaahiliyadeed iyo kala jeed iyo faraara ku jirtaaba markay islaamka u noqdaan arrinkoodu saasuu ilaahay usoo ururiyaa waxaynu soo maraynay labadii nin ee uu adeegsanayay ninkii dabadhilifka u ahaa reer faris ee nucmaan ibnu mundir la odhan jiray labadii nin ee uu adeegsaday ee isdilay ee tartanka tijaaradda uu ka wada dhexeeyey dhammaantood marka waxaynu soo marnay ninkii la odhanaya curwa ibnu cutba inuu dilay ninkii baras ibnu qays la odhan jiray halkaasaynugu taagnay sabarka lixaad fa asarahaa fii nafsihi arrintaa naftiisu ku qarsaday wa tarabasa lahu markaasuu u dhufays galay xataa idaa kharaja bitijaara kolkii uu tijaaraddii ninkii curwe kaxeeyey si uu suuqyada carbeed iyo maka iyo eryadiisa uga soo iibiyo qatalahu qadran waxa uu ku dilay si kada ah wuu ikhtiyaalay macnaha wuu jid galay uma arsaluu waxay direen rasuulan dhambaalwo leh macnaha ninkii wax dilay iyo kuwii la socday dhambaalwalay dileen nin fariisida ah yukhbiru qowmahu kanaana qoladiisii reer kanaana wuxuu u waramayaa bilkhabari warka ka wax dilaybaa qoladiisiina war feejignaada cid baan dilay wayuxadiruhum qaysan qoladii reer qays ayuu uga digayaa qowma curwa curwo qoladiisii ahay qoladaasi uga digayaayo uu leeyahay iska ilaaliya waana la isdila buu leeyahay ninkaasi waa soo socdaa iyo qoladiisa waamaa qays qoladii qayse dee ninkan la dilay uu ka tirsanaa curwe falam talbas may sii joog jooginba bacda an balaqaha alkhabar markii warku uu soo gaadhay an hammat waxay kolkiiba doontay litudrika sa'raha inay aar goosato litudrika inay gaadho ta'rahaa aarkeeda oo saarigu waa waxaan la idhaahdo aarka waa hebel baa loo soo aaray inay hebel usoo aaraan bay doonayaan xataa adrakuu qurayshan wa kanaana quraysh iyo kanaana ayay ku gaadheen binakla meesha naklo la idhaahdo nakladuna waa meel maka iyo daaif u dhaxaysa qoraysh iyo kanaada halkaa degan reer qays baa weeraray waxay u daba socdaan nin baana laga dilay faktatalu labadaa ummadood way dagaalameen walama shtadda albas markii dagaalku adkaaday xiina albas waa dagaalka wey waxamiyat qays qoladii reer qays la odhan jiray iyaduna ay qabyaaladayse aada u adkaysay arrintii ixtamad quraysh quraysh waxa ay isku ilaalisay bixaramihaa xaramkeeda isku ilaalisay manaa ixtamad waa ximaayadii waxay ximaayo ka dayeen iyo meelay ku difaac galaan xaramka hagga xaramka u yaaceen markii lala soo kacay ixtamad qurayshun bixaramihaa wa kaana fiihim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigaa dee nebiguna meeshaa uu dhex joogay isagoo weli aan fariinsido laga dhigin uma ina qaysan qoladii reer qaysee dagaalka soo hurisee ninka laga dilay qaaluu likhusuumihim kuwoodii la murmaye la dagaalamaye waxay ku yidhaahdeen oo dee quraysh iyo kanaanadii kasoo horjeeda innaa laa natruku dama curwa ninkii curwo la odhan jiray dhiiggiisii ka tegi mayno dayadoo dagaal badaniba dhacay ayaa waxay leeyihiin weli umaanaan arin nin buuran buu ahaa weyn sidaa daraaddeed arrinkiisu intaa kuma dhammaanin hirdanka aynu hirdanay fa mawcidunaa cukaab suuqa cukaab la yidhahdaa mawcid inoo ah mawcidku waa ballanta halka aynu ku ballamayno aynu haddana isku hirdihi doonaa waa suuqa cukaab la yidhaha cukaadku waa suuqyadii xajka laysugu iman jira wax laysku dhaafsan jiray ummaddu kusoo ururi jirta goorma alcaam almuqbil sanadka soo socday inoo cukaad wey halkaasay nimankii qays ayay ballantii qabsadeen wansarafuu ilaa bilaadihim waddankoodiiba reer qays ku laabteen yuxaribu bacduhum bacda way isdhiiri gelinayaan taxriibku waa dhiirigelinta waa la is isu soo marawxadinayaa dib baa la isu soo baceeyey falamaa xaala alxawlu markuu sanadkii wareegay sanadkay qabsadeen kolkuu wareegay ereyada luqada ah waad u yar fiirsan ereyo badanoo luqadaad ka faadaysanaysa markuu sanadkii wareegay jamacat quraysh qays jumuucaha qays waxay soo ururiyeen colaalkeedii iyagoo kusoo soo duulaya quraysh iyo reer bani kanaana wa kaanat macahaa waxaa la socotay lasoo taxaalufsanay soo kaxaystay reer qays haqiif wakayrahaa qabiilada reer haqiif iyo qaar kaleo iyaguna cardeen wa jamacat quraysh qurayshina waxay lasoo diyaar garoobday jumuucaha iyaguna gaashaanbuurteedii oo min kanaana reer kanaano ay wada socdeena iyo wal axaabiish axaabiishtu waxa weeyaan dad kale oo isku jir jira nooc kaleo iyaguna jacbura noocaa kale ayay soo oramaysteen iyaguna wahum kuwaa kalena xulafaau quraysh quraysh ba iyaguna gaashaabuur la ahaayeen waa laysu ysu habar wacday sidii gaalada ay bari iyo galbeedka markay u dagaalamayeen ay qoloba xulafo dhan u ahayd wa kaana ra-iisu bani hashim qolada reer bani haashime nebigu uu ka soo jeedo waxaa madax u ahaa waktiyaasaa la dagaalamayay azubayr ibnu cabdilmualib zubayr ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiia wa macahu ikhwatu walaalihii baa zubayr la socday abu aalib xamze cabaas raggaasoo dhami waa nebiga adeeradii iyaguna ku ridaayday ku jireen ila dagaalo oo xarbuljaahili baa lagu jiraaye are naga dhaciyadaa lagu jiray markaa wabnu bnu akhiihi nabiy sala allahu calayhi wasalam inankii walaalkii dhalay ninkaa ee nebiga ahaana wuu ku jiray macnaha nebiga laftiisuna meeshaa lagu dagaalamaya waa joogay wakaala calaa bani umaya qolada reer bani umaya oo iyaguna dhinacan dee quraysha waxaa ku jiray oo madaxu ahaa xarbubnu umaya ninkaasaa madax madaxu ahaa waa abi sufyaan dee aabihii abi sufyaana dee waa kii dagaaladii dambe muslimiinta lala dagaalamay qaa'iduljeeshka ah inankiisii mucaawiyana dee madaxdii muslimiintu asaad garanayso marka abi sufyaan aabihii ayaa isaguna qoladaa madaxu ahaa walahu lqiyaadatu alcaama hogaaminta guud buu lahaa qiyaadaduna waa hogaamin alcaama qiyaadinta guud abi sufyaan aabihii baa lahaa sababtuna waxay limakaanihi fii quraysh quraysh buu makaano ku lahaa makaana macnaheedu waxa weeyaan boos weyn buu hayey nin la tixgeliyuu ahaa sharafan wa sinan xagga sharafta iyo xagga da-daba abi sufyaan aabihii qaaidnimada saasuu ku mutaysta wahaakadaa kaana sidaasunbuu ahaa calaa kulli badnin jirib walba oo min butuuni quraysh jilibada quraysha badnigu iyo fakid sakifkuna waa dee bawdada badniguna waa caloosha laakiin haddana waxa loo inaguna waa inaga la jilibun baynu idhaha jilibkii reer hebel ya dee jilib looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa un goosan qabiilada ka mid a ah. marka waa erey labadii luqadood isku dhawaan kara badniguna kaasun buu lamid yahay calooshii reer hebel maaha waa reer hebel qeyb ka mid a ah. ardaa reer hebel ah wuxuu yihi kaana calaa kulli badni min butuuni quraysh qabiilo wal oo qabiilooyinka quraysheedaba ra-iis bay lahaayeen meesha waa ku ridaay xarbigaa soo soconaya qolo waliba ardaa walba ninba horjoogo la yidhaahdo qaa'iduljeish ama abaanduule uma tanaajazuu alxarb dagaal baa laslaoalaysla go-aansaday tanaajusku waa go-aanka dagaal baa la isu dhigtay fa kaana yowman maalin buu ahaa markaa dambe isweerareen min ashaddi ayaami alcarabi carab maalmaheeda ugu adkaa hawlan xagga balaayada hawl waxa weeye musiibada iyo balaayada maalmihii ugu adkaa buu ahaa xagga hawlka iyo musiibada waa dagaalka labaad ee xaramka agtiisa lagu dagaalamay walama stuxilla fiihi markii dagaalkan la xalaashaday min xurumaati maka maka iyo waxyaabay xaraamta ahaa ma makaa la isla galay mina musdalifa ereyadii la dhowri jiray goobihii muqadaskaabaa la isla jiiday alatii kaanat muqadasa goobahaasoo ahayd mid la qadariyo cinda alcarab carabta agteeda meelahaa markii la isla jiiday meelihii dagaalka ka xaraamtahaa carabta agteeda la galay sumiya yowma alfujaar xarbulfujaar saasaa loogu magacaabay xarbulfujaar oo taariikhda carbeed iyo gabayadooda caan ku ah waxa loogu magacaabay fujuur waxa la galay faasiqnimo iyo dembi arrin iyaguba arkayeen inay dembi tahay maadaam ay isla jiideen goobihii muqadaska ahaa wakaadat waxay u dhowaatay addaa'iratu balaayadii wareegaysay taduuru calaa qays qoladii qays inay ku wareegto ilaan dagaalku waa ah oqoloo mar boqolo ku jiifa aakhirkii waxa jilbaha la dhigay oo dee eeriyadoodii kasoo durkay qoladii reer qays taduulu calaa qays macnaha wareegii taayirkii wareegaya dagaalku waxa uu ku jiifsaday markii dambe reer qays oo kusoo duulay halkaas xata nhazama ilaa uu jabay bacdu qabaailiha qabiilooyinkii reer qays qaarkood baa jabay inhizaamku haziimadu waa jabitaanka qabiilooyinkii reer qayse goobta ka dagaalamayay ardaayadii qaar baa yaacay walaakin adrakahum ummadaha waxa gaadhay adrakahum waxa gaadho ummadaha dabaqabateeyey man daca almutaxaaribiin ummaddii dagaalamaysa cidda ugu yeedhay lisulxi inay heshiiyaan cidda hambadoodii dabaqabatay se ummadaha carbeed ee dagaalamaya waxay ahaayeen mutaxaaribiinta oo kuwii dagaalamayee cidda ugu yeedhay sulxi inay heshiiyaan hala heshiiya baa layihi mutaxaaribiintiina dagaalamaya arbi waay rag baa ukacay calaa an yuxsuu in la koobo qatla alfariiqeyn labada qolo ayaa la yidhi la koobo bal intii ka dhimata faman wujida qatlaahu cidda la helo kuwii laga dilay akara inay badan yihin faman wujida qatlaahu akar cidda kuwa laga laayay ay bataan akhada diyata zaa'id inta siyaadadaa nagteeda ha qaata go-aankii wuxuu noqday waar joojiyo qaar baa dhex kaloo joojiyo baliyo baaska oo dee bal hala tiriyo wixii dhinta cidda dheeraad yeelataa magta ha qaadato fa kaanat liqaysin ziyaada qoladii reer qays baa siyaado yeelatay macnaha siyaado kuwii la dileewey oo iyagii baa dhimashadii ku badatay akhaduu diyataha magteedii waxay ka qaateen min quraysh quraysh bay markaa ka qaatay quraysh baa markaa gacan wa tacahada bihaa waxa ballan qaaday oo dusha u ritay magtaa in la bixin doono dheeraadka xarbu ah. bnu umaya abu sufyaan aabihii oo magacaa la odhan jiray abi sufyaan oo aabihii dagaal la odhan jiray xarbi waa xarbi un weeye inaba xarbigaa waynula baxnaaya wakti la dagaalamayo unbaa maaragtay qofka dhasho xarbi loo bixinaya xarbi baa iyo xarbiga xumaantu keenay qaatay wa rahana lisadaadiha ooditaankeediina wuxuu u rahnay waladahu abaa sufyaan inankiisii abi sufyaan sadaadku waa daynta marka la bixiyo daynta marka la bixiyo dayntaa iyada ah waxa sadaad u noqonaya macnaha waxaa lagu gufayn doonaa kaalin buuxis waxaa kaalin buuxis lagaga dhigayaa oo halkaasii buuxinaya waxaa marka wuxuu sadaad uga dhigay inankiisii abi sufyaan ayuu hi war balba anigaa ballan qaadaye inankaygaaba haysta si uu aaminayba wahaakadaa sidaasay intahat haadihi alxarbu dagaalkaasuu kusoo gebagaboobay allatii taa dagaalkaasoo kaiira ma in fara badan tushbihu tushabbah xuruub alcarab dagaalada carbeed baa lagu shabihi jiray in badan walaahi kani ka daran xarbulfujaarna ya war dadku xarbulfujaar bay ku dhawaadeen war xarbulfujaarka inaga daaye in badan baa lagu shabahaya dagaalada dagaaladaasoo tabda-uhaa ay bilaabayso sakiiraati alumuur oo markaa arrimaheedu ay yar yihiin dagaalada yaryar ee qurayshi ay bilaabayso berii dambe waxaa lagu shabihi jiray xarbulfujaar war xarbulfujaar miyaynu dib ugu noqonaa marka xarbulfujaar gabayada shicirka lagu hadalhayo ama meelaha taariikhda haddaad maqasho intaa kooban ayuu sheekhu kaaga soo qaaday xataa allafa allahu ilaa ilaahay uu sugeeyey bayna quluubihim qalbiyaashoodii buu sugeeyey wa azaaxa canhum wuxuu ilaahay ka kaxeeyey azaaxa izaaxadu waxa weeyaan waa buufinta ama safaynta ama salabaynta waxa ilaahay uu ka salabeeyey haadihi dalaalaat ambashooyinka hallow ah hallowga ay hallaabeen ee dagaalada ay ku hallaabeen ilaahay baa ummadaha kasoo hanuuniyey muxuu ku hanuuniyey ilaahay bintishaari nuuri lislaam nuurkii islaamkaa ku faafay baynahum dhexdooda marka waa kii ilaahay umana sheegtay beri dambe oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu la joogo ayaa niman yahuudi ay ka dhex gabiyeen asxaabta asxaabta aada u faraxsan intay arkeen inkastoo qoladii aws iyo khasrajka reer ansaareed ay ahaayeenoo dee iyana dagaaladan quraysh oo kale ay dhex socdeen ayuu ninkaa yahuudigii ka xumaado gabayuu ka dhex tiriy asxaabta uu naxligii dib usoo xusuusinayo oo kicin iyo abaabul buu ku sameeyo way su yaro cadhoodeen annagaa maalinkaa idinka adkaanay annagaa idinka adkaanay wallahi waa tii la idin geliya sawtii gabaygaa laga tiriye waxaas markay wareegeen baa dabeedna ay idhahdeen maxaynu u murmaynaa fardo laysu haya maxaa laysaga faaninaya aroorta fagaaraha inoo saara isku hilaacinnabe halkaasay gaadeen markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi warma waxa waa maxay waxaanaa kusoo noqoteen de taskiin buu sameeye u dejiyey waa dabaqade u dabaqabatee dabeedna ilahay waa kii soo dejiyay aayaadka wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaan faalafa bayna quluubikum col ba haydano ilaahay quluubtiinu isu keenay fa binicmatihi ikhwaana nicmadii islaamnimada daraaddeed baa walaala ku noqotay wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaan faalafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana marka nicmadaasi waa nicmat lislaam alyawma akmaltu lakum diinakum waasantu calaykum nicmatii marka sawirkii jaahiliyadana ilaahay muuqaalkeedii wuxuu kusoo tilmaamo xarbulfujaarkani uu kamid ahaa wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha god qarkiibaa saaraydeen oo ilaahay baa idinka hinjiyey ee waa ku daadan gaadeen marka waxaasoo dhan sida aayaddaasiba tilmaamayso walaaltinimadii islaamka ayaa lagaga baxay xarbulfujaar waxaa ka dambeeyey haddaba xarbufujaarkaasoo ilaahay uu ku bakfiyey barakadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo diyaarintii ummadda loo diyaarinayay risaaladda waxaa isaguna ka dambeeyey xalfulfuduul waxa weeyaan waa heshiiskii fadliga badnaa xalfigu waa dhaarashada xalfigii dhaarashada lahaa macnaha dagaalka hore cagsigii waxa weeyaan waa heshiiskii la mahadiyey ee fadliga badnaabaa ka dambeeyey isaguna marka lasoo ururiyo quraysh baamaka dhexdeeda dadka qaarkood ku dulmidoo safaraaca baa aada u dacwoodoo meehanaabay magaalada dhexdeeda markii dambey dabeedna ilaahay un ku ilhaamiyey quluubtooda waar ummadiina dulmina inaguna isdulminaye cidda dulmigaa samaysa maxaynu gacmo madhanaan ku xeeranna ku abaalmarinaa waxaa ka waxaa sameeyana waxaa qofka wixiisa laga haya haloo celiyo ma guurtada ha laysu celiyo arrin noocaasunbaa soo yeedhayo markaasaa ninka magiciisa halkan aynu ku arki doonana gurigiisa heshiiska lagu qabto nebiga iyo xigtadiisuna waa joogeen heshiiskaasi mid loo aayay buu noqdo islaamka gogoldhig usii noqday wa cinda rujuuci quraysh buu ku yihi marka qurayshi markii ay ka soo noqotay min xarbi xarbilfujaar dagaalkii xumaa tadaacaw waxay isugu yeedheen lixalfilfuduul lfuduul ee heshiiskaa la mahadiyey fatama heshiiskan wuxuu ku dhamaystirmay oo lagu saxeexay fii daari cabdillaahi bnu jadcaan atamiimi ninka magacaa la yidhaahdo gurigiisa ayaa la fadhiistay ilaa wax waliba taariikh bay leeyihin ama waa taariikh xunun baa laga tagaa adduunyada ama taariikh wanaagsan ninka magacaa la ydhaha gurigiisaa la fadhiista axadu ru'asaai quraysh qoladii reer quraysh madaxdoodu ka mid ahaa wa kaana almutaxaalifuuna cidda halkaa heshiiska ku gashay waxay ahayd bani haashim banilmualib ibnay cabdimanaaf labadan qolo waa ilmo cabdimanaaf wabnay asad ibna cabdilcuza labadaa iyaguna reer bani cabdilcusa wabnay zuhra ibnu kilaab wabnay tamiim ibnu mura intaasoo qolo ayaa heshiiskani dhex maray waaya taxaalafu way heshiis bay galeen macnaa way isla dhaarteen watacaahaduu cahdina waxa ay ku galeen anlaa yajiduu bimakata madluuman inaanay maka ka helin qof la dulmiyey oo min ahliha ehelka maka ah aw min kayrihim ama ummadaha kaleba ah min saa'ir innaas dadka kale iyo qurayshba maka dhexdeeda inaan laga helin wax madluuma oo la dulmiyey ilaa qaamuu macahu inay isaga isla taagaan xataa turadda ilayhi madlamatu wixii laga qaaday jeeroo loo soo celiyo heshiiska qabaa'ilkaa lasoo magacaabay waxay ku heshiiyeen maka dhexdeeda ayaan madluum laga heli qof la dulmiyey haddii laga helana qaamuu macahu aan isla taagna bay idhaah ilaa madlamadiisa loo celiyo madlamadu waa wixii laga dulmiyey marka ama ha ahaado maguurtadii iyo dhismayaashii ama ha ahaado wixii dee lala kala tegi karaya ilaa wa ilaa taasaa lagu heshiiyey waqad xadara hada alxalf heshiiskaa iyo dhaartaa iyo ballantaa waxa goobjoog u ahaa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna goobjoog buu ahaa maca acmaamihi isagoo adeeradii la socda wa qaala nebigu waxa buu yidhiba bacda an sharafahu allahu birisaala intuu ilaahay ku maamuusay risaalada intii dambe nebi maxamed ilaahay risaaladda uu ku maamuusay isagoo rasuula oo majeeranaya heshiiskaa ayaa uu yidhi nebigu maqaaladan waaya muxuu yidhi laqad shahidtu waxa aan goobjoog u ahaa buu nebigu yihi waa berigii dambuu rasuulkaaba odhanaya maca cumuumatii anigoo adeeradaydii la socda xilfan heshiiskii la galay fii daari cabdilaahi ibni jadcaan ninka magaca la yidhaahdo ee gogasha fidiyey gurigiisa heshiiskii carabi ku gashay ama quraysh goobjoog baanu ahaa maka maa uxibu lii ma jecli bihi isaga in la iigu bedelo xumura nicam geel cascas heshiiskaa in geel cascas laigu bedelo laydhaa geel qaado ha tegin maan jeclaadin walow duciitu bihi fi lislaam haddii islaamnimada dhexdiisa heshiiskaa la iigu yeedhi lahaa la ajabtu waan aqbali lahaa ilan heshiiskii wuxuu ku soo ururay madluum yaan la arki carabna ciwaankeed iyo halkudhigeedu dariga hore waxau ahaa waman lam yabud xawdahu bisilaaxihi yuhdami waman laa yadlim innaasa yudlami qofka aan darkiisa hubkiisa ku difaacani waa laga dumin qofka aan wax dulmiinna isagaa la dulmiy marka horeba waa in lagaa sii cadsadaayo laydhaa war kaa haynoo geynina waa dadcune kaa waxba laga liqi maayo inaga daaya waa in laydhaa oo sharkaaga marka horeba laga sii fogaadaaba adiga lagaa sii baaa halkudhigooda kaasu ha marka walow duciitu bihi fi heshiiskaa islaamnimada dhexdeeda haddii la yeedhi lahaa waan ajiibi lahaa buu nabigu ui alayhi salaatu wasalaa caaishana radia allahu canha waa tii lahayd ninkaa la idhaha cabdilaahi bnu jadcaan nin wanaagsan buu ahaa nin deeq badan buu ahaa dadku ururin jiray bal ka war ilaahay ma u naxariisanaya maya buu nebigu ui alayhi salaatu wasalaam liannahu lam yaqul yowma laa ilaaha ila allah maalina mu ashahaadan de maxaa loogu naxariisa gaalku kol hadaanu ashahaadannin onu dee islaamin waxba loo naxariisan maayo dee ahlu naar un saasuu nabigu uri calayhi isalaatu wasalaam wadalika arintan wuxuu nebigu u tamaniyayaa ee u jeclaystay heshiiskaah liannahu calayhi salaam mabcuuhun bimakaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan baa dee nebiga lagu soo diray wa haadaa minha heshiiskana waa akhlaaqdii wanaagsanayd dee heshiiskani waxa weeye waa akhlaaqdii fiicnay in daalimka la ilaaliyo oo la difaaco madluumkana la isgarab taago waa cadaaladdaa sidaa ku caga dhigata wahaadaa minhaa heshiiskana taasuu ka mid waqad aqara diinulislaami kaiira minha diinta islaamku wuxuu iqraariyuu sugay makaarim akhlaaq in badanoo kamid a ah, oo carabi ay lahayd carabtu wax badanoo makaarim lakhlaaqay lahaayeen islaamku wuu daayey ma deerifeynin wixii wanaagsane islaamku wuxuu deerifeeyey diintii carbeed wixii liitay wax badan oo fiicanoo ay lahaayeen baa jirayoo ballanta ma iskaga bixi jirine caqad cahdi bay lahaayeen ay kala qoran jireen magantay ilaalin jireen martigelyaday aada ugu fiicnaayeen deeqdooda iyo caddaagooda iyo sakhinimadooda badnaa takaafur ijtimaaciyay lahaayeenoo haddana way isku tiirsaneen iyagoo sidaa isu layn jiray marka islaamku wuu sii dhiiriyey uun wixii fiicnaa ee ay lahaayeen aqara diin lislaami kaiira minha min makaarim akhlaaq wey yurshiduka ilaa haada qawluhu calayhi salaatu wasalaam arrintaa waxaa kugu hanuuninaya oo daliil kugu ah inuu islaamku akhlaaqda wanaagsan u cagadhigayo hadalkii nebigu uu yihi maxay bucitu liutamima makaarim alakhlaaq waxa ilaahay iisoo saaray si aan u dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan macnaha rususha waxa ilaahay uu kusoo diraya mar walba akhlaaqda wanaagsane tii akhlaaqdii fiicnayda dadku ay rifrifeen ee ay siloonka ka dhigeen kharibeen tii un baan anigu toosinaya dhammaystiraya waqad dacaa bi hada alxilf heshiiskaa waxa markaas isugu yeedhay kaiirun in badan ayaa aqbalay oo ummadii halkaa joogtay fansarafu sidii bay ku kala tegeen heshiiska waa la aqbalay nebiguna goobjoog buu ahaa calayhi salaatu wasalaam diyaarinta ilaahay ummadan uu sii diyaarinayeyna heshiis buu kamid aha marka labadan dhacdo uu soo ururiyay xarbufujaar iyo xilfulfuduul waxa ay kamid ahaayeen muuqaalkii carbeed taariikhdu waa muraayadii maadiga waa mir'aat lmaadi ataariikh maadigii tegey muuqaalka marka taariikh la akriro waxa aad ka helaysaa sawir baad ka helaysaa marka saasaa la isu haystay ardaayadaasaa loo kala fadhiyayo qaa'iduljeeshkaasaa la wada lahaayo hebel waa dagaalcun baa la isku ammaani jiray iyo waa geesi iyo waxaasu qaatay iyo waxaasu dhacay iyo waxaasu furtay arrinkii halkaasu ku dambeeyey taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qodob qodob aynu usoo qaadanaynay tanina waxa wey rixladii uu nebigu markii labaad u safro shaam markii hore maxay ahayd waa markii uu yaraay u raacay hooyadii ay ka soo geeriyootay marka labaadna waxa uu la shaqaysanayaa xaaskiisii miweynada ahayd oo ase aanu markaa guursaninoo qadiijo ah dadiisana waa taa laguu sheegayo qadiija caqadka uu la galay mudaarabu ahaa mudaarabadu waa wada shaqaysi xoog iyo xoolo weyn inaad tidhaahda anna xooggan leeya ama aqoonta iyo maskaxda iyo qalinka adiguna xoolaha wixii soo baxana beersankaasa inu kala qaadanaya nisbadaas ah. boqol kiiba konton boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan wixii lagu heshiiyo dariiqo jiri jirtay bay ahayd qabla alislaam islaamkuna uu sugay oo dariiqada lagu bedelay ribada amaahda leh macnaa amaahda ribada leh tanaa lagu bedelay waaya khadiija markii ay aragtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam horena loo ammaanay iminkana ninkii ay raacisay uu aada u ammaanay faa'iido fara badanna meeshii ay ka heshay waabay caashaqdayba sidaasaana dabeetana ay ku guursatay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadaa guursatayoo u soo bandhigtay oo ku horreysay oo macnaha codsatay guurka iyadoo khadiijana dee markaa dad badani ay dooneenoo waktigaa taajirad weyn ba helo aanay aqbalin waaya ilaahay baa wax ka wada waxaa kaleoo markaa qisadani ay qeybtan hore faa-iide ka tahay in rususha ilaahay ahaayeen kuwo shaqaysan jiray oo dee nebigu beriga horeba waa kii tilmaamay reer maka inuu ariga u raaci jiray tababarkii rasuulnimada uu soo qaatay bay ku jirta kuntu arca alghanam calaa qaraariy liahli maka halkaa jeexjeexyada makaan ugu raaci jiray ariga reer maka iyadoo xooga adduuna aan ka qaadanayn tababar iyo koorasku ka soo baxaye rususha ilaahay markaa midiba sibuu u markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tijaaradaasuu ku bilaabay oo taajir buu ahaa ambiyaduna saasay wada shaqaysanaya iyagoo dacwadda wada walamaa balaqat sinuhu calayhi salaam nebiga da-diisu kolkay gaadhay khamsan wa cishriina sana shan iyo labaatan jir kolkuu nebigu gaadhay saafara ilaa shaami marata thaaniya shaam ayuu u safray markii labaad markii horena wuu yaraa marka shaamna dee ilaa waqooyiga urdun waqooyiga sacuudigaa berigaa ku jira tabu suuriya iyo inaha shaam baa laysku odhan jiro dhul qabaala buu ahaa rixlata shitaai wasayf meeshii shitaaga ee sayfka waktiga kulaylka loo safri jiray baahay marka dadkuna dad beeralaya bay haayeenoo horumar iyo xabaalo leh boqortooyo adagina way ka jirta carabina waxba may beeran jirin halkaasa awrta loo xidhiidhin jirayoo safar dheer baa loo geli jiray halkaas dhar iyo dhuuniba wadaalika sababtaasi waxay ku timi oo nebigu xaggaa ugu kicitimay ana khadiijata bintu khuwaylid alasadiya inantaa khadiijo la odhanaya abtirsatay kaanat sayidatan taajiratan daata sharafin wa maal waxay sayida hormuud bay ahayd taajiratan ganacsada ahayd daata sharafin wa maal sharaf iyo maalla way lahayd nebiguna wuxuu tilmaamay marka dumarka loo xilanayo waxyaabaha loogu xisho inuu kamid yahay dhegta iyo dhaqaalaha ay hayso in badan baa taa loogu xishaa marka labadaba way lahayd sharaf iyo maal tastajiru rijaal ragga ayay u kiraysan jirta fii maalihaa xoolaheeda rag baa xoolaha uga shaqayn jireen wa tudaaribuhum iyaahu raggaa mudaarabay maalka kula geli jirtay mudaarabana macnaheeda waad fahamtay wa tudaaribuhum iyaahu maalka mudaarabay ragga kula geli jirtay waar xoolahan qaado inoo soo raro raroo faa'iidada ka soo baxda ragow ama intaa isiiya idinkuna intaa dee marka shaam ka soo rartaanaynu iibino xoolaha mudaarabada waa taan falamaa samicat markii ay maqashay can isayid nebi maxamed xaggiisa isaguna waa sayide waa hormuud markii ay maqashay min alamaana ammaanaduu nebigu leeyahy wa sidqi alxadiid iyo warkiisa oo run badan maxamedulamiin baa la odhan jiray ashaadiq maa lam tacrifu fii kayrihi cid kale waxaanay ku maqal maa lam tacrifu fii kayri waxaanay cid kale ku maqal markay nebiga ku maqashay aada loo ammaanay ila magaalo koobane maka inankaas ibna cabdilmualib dhaba caynkaas aho hel wanaagsanoo mudakar aho cajab leh xataa samaahu qowmuhu lamiin ilaa tolkii ay ku magacaabeen maxamed lamiin nin shan iyo labaatan jiroo mudakar ahoo dhalinyaradii ka baxay akhlaaq iyo aadaab iyo ammaana maxamed lamiin baa loo bixiyey warkiibaa soo gaadhay qof maalihina waxyaabaha had iyo jeer dadka aada u daydayo dada maalole baa kamida oo maalkan maalka la idhaahdo waa loo wada colo cunadiisaa la badsadaa marka cid qofku uu ku aamino ganacsadahaahi ilays buu ku raadiya xataa haddii aqoontiisu yar tahay wuu u dulqaataa qofka aaminka ah oo wuxuu isku qanciyaa waa aamin aqoon badan yuu lahaa nin hebel waa aamin oo intaasaan ku wataa istaajaratu nebiga way kiraysatay liyukrija fii maaliha ila shaam siuu maalkeeda shaam uula tago taajiran isagoo ganacsadaa wa tuctiyahu ay u siiso afdala maa kaana tucti kayra wixii ay dadka kala siinaysa waxa ugu afdalsan macnaha beersanka ay siin lahayd cid ka ugu weyn har haddaan commission cid siinaya ama faaidada qayb ka mida ta ugu afdalsan ayaan ku siin bayt fa saafara nebigu wuu socdaalay maca khulaamiha maysara inankeeda addoonkeeda maysaro la idhaana nabiga u raacay waa nin addoono ay lahayd maysaro iyadu shaqaalo u ahaa xokayn bay nabiga uga dhigta waxay tihi xoolaha qaadoo maxamedo maysarana ha ku raaco fadaacaa wabtaaca daacaa waxbay sii iibiyeen wabtaaca waxbay soo iibsadeen tijaaradaa macnaheedu caynkaay haddii taajir la idhaahdo qofka gaari wado ama mashiin haysta ama warshad ama waxaa taajir lama idha laakin taajirku waa c eb iyo so eb almushtari waa inaga nihaa baac mushtari baa'ic wuu sii iibiye mushtarina waa soo iibinaya e marka tanina waa noocaasunoo baacaa way sii iibiyeen e ibtaacaa way soo iibsadeen tijaaraddii bay geliyeen xoolihii wa rabixaa ribxan cadiiman faa'iido weynna way falaan faa'iido weyn baa ka baxay taajirna waxa ugu daran uun ama wuxuu ka helaayo ku farxaa waa la faa'iiday maxay calooshu socotaa marka la idhaha waa la khasaaray walow xoolo badaniba ha u hadhee markaasuu madaxa qabsanaya wadahara lisayid alkariim waxa nebiga ka muuqday fii haadihi safra socdaalkaa nebiga waxa ka muuqday min albarakaati barakooyinka maa xababahu nebiga wax jeclaysiiyey fii qalbi maysara ninkan maysaro la idhaahdo qalbigiisa wax uu jeclaaday maysaruna waa khulaamu khadiija khadiija inankan addoonka u ahaa wax qalbigiisa uu nebiga ku jeclaaday oo barakaada oo karaamaada ayuu arkay safarkii oo nimankii suufiyaasha aha ee kristanka halkaa joogay qaarkoodoo la kulmay fariimay soo fareen daruuro u hadhaynaya buu arkay arrimihii oo isku wada hagaagay iyo badhamadii oo wada saxan nox walo ay u dhaqaaqaanba barakun bay kala kulmaan cid walba way heshiiyaan suufiyaasha halkaa ku arkay waa ammaaneen marka ninkii isaga ahaa warbixin cajiiba ah, ayuu kasoo bixiyey oo maaragtay la dhacay oo xokeyntii war fiican buu khadiijo usoo gudbiyey marka barakaadkaade loo horeynaya calayhi salaatu wasalaam iyo nin suufi ahaayoo ay markaa kulbeen oo lahaa geedkaa wuxuuna fadhiista un had iyo jeer rususha ilaahay markaa inuu ninkani rasuul noqon doono mustaqbalkaan umalaynaya waaya safarkaasina waa rixladii labaaduu nebigu kasoo haruuriyey ama kasoo safray sham arrintaasi kolkay timi khadiija radia allahu canha allaha ka raali noqda nebiga waxay aragtay ninkay isku hubsan lahayd inuu kali yahay mustaqbalkeedana xil lahaa Ehm, dabeedna waa taa allaana meesha wax ka wade arrintiibaa usoo bandhigtay wuxuu yihi haddaba falamaa qadimaa maka kolkii ay labadii nin maka soo galeen nebigiiyo ninkii la socday wa ra-at khadiijatu ribxaha alcadiim khadiijana ay aragtay faa'iidada weyn surat min alamiin waxa ay ku faraxday nebi maxamed calayhi salaam way ku faraxday waa lagu farxiyey aad bay ugu faraxday wa arsalat ilayhi fariin bay nabiga u dirtay takhtubuhu linafsiha nafteeda ayay u dooneysaa ah, way isguursadeen eblaayaa nin guursatay isaguna wuu guursaday way isguursadeen labadoo layda marka iyadaa khidbada ninkuna wuu bixin karaa khidbada oo khaaib wuu noqon karaa kii wax doonayay gabadhuna way dooni kartaa waay wa kaanat sinuha da-deedu waxay ahayd naxw arbaciin afartan wax ku dhow waxaa la tilmaamaa shan iyo soddon kutubu taarikh say xusayaan shan iyo soddon iyo afartan inta ka dhaxaysa ayaa ay ahayd da-deedu waaya ilaahaybaa barakeeye dee da-daas dumarku dee waxbaba inaga ma dhalaan ama markay dhalma daayaanba <laughs> ilaa wax walba barakadoodii baa sii yaraanaysa iyadana waad arki doontaa ilaa lixdan jirkiiba waday lixdan caruur ilaa lixdan bay ku dhashay waaya wahiya iyaduna min awsati quraysh quraysh kuwa ugu akhyaarsan bay xasaban xagga dhaladka wa awsacihim maalan xagga maalkana kuwa ugu badan bay xasabku macnaha waa waa sharaf maalkana kuwa ugu badan bay ahayd sharaftana dadka ugu sharaf badan bay ahayd fa qaama alamiinu calayhi salaam maxamed alamiin wuu istaagay marka macnaha arrintii wuu ka aqbalay wuxuu u kacay markaa inuu guursado maca acmaamihi isagoo adeeradii la socda ilaa waktigaas oo kale inankiiyo inanta mid waliba wuxuu u baahan yahay in la gelbiyo marka halkaa waxaa kaaga muuday guurana farabaa jire guurka islaamka uu daayay inuu kan yahay kanbuu islaamku daayey berigaa horeba uu nebigu wax ku guursada jiray oo ahaa inantana in tolkeed guuriyo inankana in lala jinabuuro oo tolkiisu ula socdo waxaa khayr kale lagu wada soconaya xataa dakala wuu u galay calaa camihaa adeerkeed camru bnu asad magacaasaa la odhan jiray adeerkeed khadiija inantii khadiijaa la doonaya fakhaabahaa minhu adeerkiibuu wuxuu ka doonay adeerkeed ayaa laga doonay biwaasidati camihi abi aalib abi aalib baa dhexdhexaad u ahaa macnaha cidda afhayeenka ka ahayd ee markaa nebiga afkiisa ku hadlaysa inanta weydiisanayo waa abu aalib buu ahaa qaal inantaana sidii khadiijo laydha abu aalib baa markaa geed fadhiistay ninka loo geed fadhiisanaya jawaabaya cumaamadii iyo macawiista la siin doonaana waa camr bnu asad ninka la idhaha xagga khadiijo ka socda <laughs> fazawajahaa camuha adeerkeed baa inantii guuriyey waqad khaaba abu aalib fi hada alyowm abu aalib baa markaa nebiga u doonay maalintaa ila awowgii ma noola cabdulmudalibe abu aalib baa soo korinayey isagaa maalintaa hadalka qadimay faqaala wuxuu yihi ilaa maqaaladii baa lagu hayaa alxamdu lilaahi aladii jacalana min duriyati ismaaciil min duriyati ibrahim wazarci ismaaciil wadibihi macbad macad wacunsuri mudar wajacalanaa xadanata beytihi wasawaasi xaramih wajacalahu lana beyta maxjuuja waxarama aamina wajacalana xukaama annaas uma ina bna akhi hada muxamed bnu cabdillaah laa yuuzanu bihi rajulu sharafa wanabla wafadla wain kaana fi lmaali qal faina almaala dilun zaa'il wa mrun xaa'il wa caariyatun mustaradda wa huwa wallahi bacda hada lahu naba'un cadiim wa khatarun jaliil waqad khaطba ilaykum raqbata fii kariimatikum khadiija waqad badala laha min asadaaqi kada wa calaa dalika tama almr khudbadii weeye markaa abu aalib uu qadimay afayeen wanaagsan buu noqdayoo inankiina wuu ammaanay inantiina wuu ammaanay iyagiina wuu ammaanay xaaladiina wuu ka warbixiyey markaa khudbadaas u jeedi alxamdu lilah mahad ilaahay daale bu aladii jacalanaa ilaahay naga yeelay min duriyati ibraahim nebi ibraahim ubadkiisi wa zarci ismaaciil iyo faracii nebi ismaaciil wa didii nacad nacad tagoogiisii nacad dee waa aftirsimada halkii ay maraysa tagoogii nacab raggii ka farcamay allihii naga yeelay wa cunsuri mudar reer mudar ubadkiisi dadkii ilaahay naga yeelay ilaahay naga yeelaa mahadle waaya wa jacalanaa xadanata beyt beytkiisa kuwa xanaaneeya ilaahay naga yeelay baa mahadle wa sawaasi xarami xaramkiisana hogaamiya waa waa siyaasadii un siyaasaddii loo hogaamine saasa yasuusu saasin sawaas waa hogaaminta hogaaminta xaramka quraysh hadayna ilaahay naga yeelaa mahadle wajacalahu lanaa baytan maxjuujan gurigan inooga yeelay guri lagu soo xajo maxjuujku waa xajki wa xaraman aaminan xaram aamina inooga yeelay wajacalanaa xukaama annaas ilaahay baa mahadle naga dhigay dadka kuwa xukumaya carbeed intaasi waa ammaano dee saasaynu sharaf u leenahay munaawaradkii dee odayaasha wax jirana dabcan wey had iyo jeer waa la isku dhaweeya markaa wixii amaana la sheega uma intaa kadib buu ragyahow ina bni haada ina bna akhi haada inankan aan adeerka u ahay moxamed ibna cabdillaah magacaa la yidhaha laa yuusanu bihi rajul nin lalama miis lagama miis lagalama miisaan dhigi kara nin kale rag uma dhigmo uu ka sarreeya sharafan wa nablan wa fadlan xagga sharafka iyo nabiilnimada fulan waa nabiil waa ragka soo bax wey iyo fadliga intaa midna uma dhigmo wain kaana fi lmaali qalla xagga xoolaha haba yaraado intaas waa jirtaa buur hayntiisu ma badna ma buurna inanka hayntiisu <laughs> wain kaana haba ahaada buuri inanku qalla fi qalla waa qaliilkii un qalla fi xagga xoolaha yuu xoola badnaanay ninku marka tibu sii sababeeye wuxuu hi ama tabriir u sameeyey yar macaaneeyey wuxuu hi fa ina almaala dilun zaa-il war bahalkan maalka la yidhaahdaa waa har iska socsocda wa amrun xaail waa arin dee zuuli kara oo dhan u baydi kara wa caaliyatun mustaradda waa ammaano qofka laga soo ceshado maalka maalku waa harkaa wareegayo maalinba nin buu gacantiisa ku jiraayo amaala ilaahay leeyo qofka laga qaadi karo weeye oo ninku maal la-aanta iyo hanyaraanta wax lagu eedayn kara maha wey wahuwa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee bacda haada intan kadib lahu naba-un cadiim warweyn buu leeya anku wa khabarun jaliil khabarkuna waa isku dee arin weyn wey waa laba erayo isku macno dhow arin weyn buu leeyahy khabarku waa khaab khaab jaliil famaa khabukum oo kale arin weyn wey ayuu leeya inankani inankaa waa la arki doonaa buhi arrintiisa waxbaanu ka aragnay waqad khaaba ilaykum wuxuu inanku idinka doonay raqbatan fii kariimatikum inantiinaa wanaagsan isaga oo jecel khadiija buu idinka doonay inanku waqad badala lahaa waxaanu quurayaa u dhiibayaa min asadaaqi xagga meherka kadaa intaa wixii markaa la cayimay wey kadaa markaa berigaa dee se dhaqankuna yahay mar walba waa in laydhaa meherka inantuna intaasaa muqadama intaasina waa muahar weli sidiiba uleedaha carabtu dhaqanki intaana meherkii waa naga qadimaad intaana waa lagu yeelan doonaa halka inagu aynu ka nidhaahno intaasina waa xaalkii tolka intaasina waa arinkii reerka <laughs> ah, labadaasaa ku jiray halka wacalaa dalika tama amru arinku saasuu ku dhamaaday khudbadii nebiga loogu doonay khadiijana sidaasay ahayd sidaasaana guurka wanaagsani uu yahay oo inanta iyo inanka in lagu ogaado kulankooda in la ogaado halka ay ku kulmayaan iyo halku kula xil wareegayo si loola xisaabtamo waa in la ogaado oo inantii la tuurin isla markaa iyadiina lala baxsan waqad kaanat mutazawija khadiija waxa ahayd mid guursatay qablahu nebiga hortii biabihaala ninka abihaalo lo odhan jiray twufiya canhaa wuu ka dhintay waa laga oofsado wuu ka dhintay walahu minhaa walad inanna way ulahayd ninkaa khadiijo guursaday abihaalo lo odhan jiray inan bay ulahayd ismuhu haala inanka haala lo odhan jiray aabihiina abuhaala macnaa waa haala aabihii wa huwa inankaa yare haalo lo odhan jiray rabiib lmustafa calayhi salaam kii uu koriyey nebigu ayuu ahaa oo nebiga gacanta ku haynayay berigii dambe waxaase culamada taariikh ay tilmaamaan ninkan isaga abuhaala magaciisa waxaa la odhan jiray zurayd atamimi zuraara atamimi baa laodhan jiray zuraarat atamimi marka nin kale ayaa kasii horeeyey oo isagana ay u lahayd inan hinde la odhan jiray ay u lahayd catiiq ibnu caaid almakhzumi ayaa magaciisana la odhan jiray ninkaa kale catiiq ibn caaid almakhsuumi kasii horeeyo kaana inan udhashay kana eh, kaana inan udhashay hinda kana inankan marka sheekhu wuxuu kusoo gaabiyey un midkana kusoo gaabiyey oo laga yaabaa in culamada taariikh ay u bataan eh, uun in abuhaala uun shaksiga uga horeeya uu ahaa laakiin taana way xusaan culamada siirada sidaasaa dabeedna ilaahay ugu barakeeyey ehm, labaatankaa sano ee dambe ee ay wada joogeen ayay u dhashay saddex wiil iyo saddex gabdhood faatimata zahraa ruqiya iyo zaynab qaasim ayib cabdullaahi afartaa ayay lixdaasay u saddex wiil iyo saddex gabdhood macnaha caruurta nebiga oo toddoba ahaa lixbay u dhashay inankii ibraahim la odhan jirayna waxaa dhashay gabadhii reer masar maariyat alqibdiya la odhan jiray toddobada caruuri saasay kala haayeen marka nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu jeclaa islaamta lamana guursanin in ay dhimatayba markii ay dhibatay ayuu guursadayba nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarkan kale waay caasho iyo kuwii kaleba waktigaasu guursaday iyadoo oo geeriyootay baa wuxuu xidhiidhin jiray saaxiibadaheedii marka waa markuu allabaryaabuu odhan jiray saaxiibadihii khadiija ciyi ha loo geeyo ciyi ciyiga waad garan halkaa ha laga warhayo odhan jira aada buu ugu kici jiray marka ay yimaadaan qaraabadeed waxay odhan jiray codkii khadiijo ay xusuusiyeen hootii caaishina markii dambe ka hinaasay ee lahayd islaan carbeed oo dhabanna gudguduudan oo inan ka wanaagsan ilaahay kugu bedelun baad hadal haysa <laughs> ilaan nin walba gabadhiisu si un bay ugu yaraan adagta haadka hadalayn bay titaa markaasuu dabeetana nebigu aada u xanaaqay bay tii calayhi salaatu wasalaam bikaaradii islaamkay jebisoo gabadhii u horreysa islaamta weeye rag iyo dumar marka laysku daro iyadaa ugu horeysay wax nabiga rumeeye calayhi salaatu wasalaam way ila soo kifaaxday oo cadowga iga hirtay dhaqaalaheedii bay diinta u hurtay caruur fara badan oo adigu aanad lahayn bay ii dhashay markaasuu dabeetana ammaanteedii tiri dhaabad buu hordhigay wuu ku aamusiyey dabeetana waan ka gacan taagtay bay tiri oo waxaan ihi if dambe taa arrinkeeda ka haray dib usoo qaadi maayo marka waxaa ka muuqanaya dee kol haddii islaantaa dhimatay ay ku hinaastay caaisho xaaskii nebiga ahayd nebiga taa ay soo maraysay dee hinaase jiri maayo yuu bad hinaase waa inuu jiraa kolleyba oo uu imanaya ayuu badan inu oo reerka uu dumini waay waa azawaaj lmaymuun weeye guurkaasi waa guurkii barakaysnaa nabigana calayhi salaatu wasalaam waktigii hore rasuulka u ahaa labada arimoode aada uu dareemay waxay ahayd geeridii adeerkii abu aalib iyo islaantiisa khadiija oo ka wada geeriyooday sanad ay labadoodu iska raaceen adeerkiina gaaladu ka difaaci jiray iyaduna dee qof garab u ahaa ayay ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam dhaqaal ahaan iyo tala ahaanba oo dee taladeeda waxaaba kuugu filanba markii u horreysay waxyiguu kugu soo kusoo degay nebiga waa kii yaro garina yihi zambiluunii wadafiruunii yaa ayuha lmuzamil yaa ayuha lmudakir waar bal hala idado waan yaro qandhanaya oo ildara waxba igu yimid maanta markay wareysatay ayay dabeedna rasuulka sala allahu calayh wasalam qalbiga u laxaamatay oo ay ku gejisay walahi samafalkaasood samaysaa dadka ducafadaada saacida kaasood samaysaa ilaahay ku xili maayo wax dhibaato kugu dhacayaana ma jiro waa tii ugeystay dabeeta ninkii kristankaa waraqa la odhan jiray oo isaguna usii giijiyo halkiibuu dabeet si fiican taayirka uga rogay oo uu ka amba qaaday waaya binaaulbeyt in yar haddaynu ka taabano waxyaabihii nebiga karaamaadkiisa iyo cajaa'ibta uu lahaa waxaa ka mid ahaa dhismihii kacbada oo la isku qabsaday markii dib u habeynta lagu sameynayay dib u dhiska siduu nebigu u kala furtay calayhi salaatu wasalaam kacbadii baa dumsoo dabeetana horaba looma dhisin waktigaa ka hore dhismihii nabi ibraahim bay ahayd oo dhagaxaan waaweyn saaran bay ahayd markaasaa la waa tanoo dee way daad baa dumiyey daadkuna had iyo jeer uu ku badan yahay oo dee kacbadu laba buurood bay udhaxaysaa oo biyoshub xoog leh ku beeganta iminka dilaneejiyo waaweyn oo masaajkan leegyaxbaa loo sameeyo biyuhu hoos bay maraane waa la dabaalan jiray marka la dawaafayo mararka qaarkood maadaamay laba buurood ku beegantay dhexdooda roobku halkaas kusoo dhacaya markaasuu buuxinaya waa la dabaalan jiray marka daadkaasaa waxyeelay oo dumiyey aan dib u dhisnadiibaa waxa marka horeba aada looga warwareeyaa duminaya bal taabanaya waa taas waa marka ninka fikradda lahaa aan duminna oo ma sa aan u duminna waynu arki doonaa markii dhagaxa la saarayay baa la isku qabsaday annagaa saarayna iyo annagaa saarayna rasuulku sala allahu alayh wasalam si wanaagsan oo aada u qurux badan ay ku wada qanceen ayuu u xukumay kolkii horebana ay arkeenna way ku wada kalsoonaadeen nebiga calayhi salaam dagaal dhici lahaa oo kacbada ka dhici lahaa baa ilaahay gacantiisa ku baajiyo waxyaabaha nabiga sharaftii amaanta ah wahaa wey walamaa balaqa sinuhu calayhi salaam hamsan wa talaaiina sana kolkuu nebigu gaadhay shan iyo soddon jir jaaa saylun jaarif daad qulqulayaa yimi jaarifku waa wax walba qaadaya fasadaca jidaara alkacba kacbada gidaarkeedii buu kala dilaaciyey bacda tawhiiniha intii ay ku daciiftay marka horeba min xariiq olol ku dhacay bay markii horeba la daciif ahayd daadkanina wuu jeeday xariiqaasoo kaana asaabahaa qabl olol baa markii hore ku dhacay daadkana wuu gidaarkii baa dilaacay fa araadat qurayshun hadmaha quraysh waxay doontay inay kacmada dumiyaan liyarfacuuhaa si ay kor ugu qaadaan wayasqufuuhaa saqafna ay u sameeyaan fa innahaa kaanat kacbadu waxay ahayd radiima dhagaxaan bahe dhagaxaan isa saaran oon dhakada waxba ka saarayn fawqa alqaama oo qofka dherarkiisa un kasii dheer qaamadu waa sarajoogga nin dheer marka sarajoogga ninka ayuunbay sii yaro dhaafsanay oo dhismihii nebi ibraahim dee wax badan baa ka dundumay saqaf kore male marka nin dheer dheerunbay sii yaro kasii yaro dheeray fawqa alqaama marka radiima waa dhagaxaansa saaran faijtamacat qabaa'iluhaa qabiilooyinkii quraysh baa soo ururay lidalik sidaa darteed andista baa lagu soo ururay walaakinahum haabuu hadmahaa waxay ka haybadaysteen duminteeda way ka baqdeen kacbada inay fara saaraan limakaanihaa fii quluubihim quluubtooday makaanad ku lahayd macnaheedu waa maxay quluubteeda quluubtooda ayay ku dheerayd aada bay ugu dheeraydoo way qadarinayeen faqaala lahum alwaliid ibnu lmugiira ninka magacaa la idhaahdo ee balaayada ahaa dee kolkii dambe kabeednaa odayaashooda ka mid ahaa ayaa qanciyey si ay u gacan saaraan wuxuu ihi aturiiduuna bihadmiha war kacbada duninteeda ma waxaa uga jeedaan alislaaxa am ilisaaa alislaax ma inaad wanaajisaan baa uga jeedaan am ilisaa'ata mise inaad xumaysaan war waan idin su-aalaye marka kacbada duminaysaan ma waxbaa yeelaysaan mise waxbaa u kordhinaysaan miyaa xumaynaysaan mise waa wanaajinaysaan qaaluu bal ilislaax deme wanaajin baa waa la wanaajinayaadayna waa wanaajinayna qaala markaa waxau ihi ina allaha laa yuhliku lmuslixiin dee ilahay ma halaaga ku wax wanaajiya ha arrin mantiqiyahoo caqliyo wanaagsan buu keeno sharcigana waafaqsanoo kawa ka wax fasahaadinayunbu ilaahay halaagaaye ka wax hagaajinaya ilaahay ma halaago washaraca wuxuu bilaabayba yahdimu inuu isagu ku bilaababa uu dumiyey fatabicuuhu way raaceen wahadamuu kacbadii bay dumiyeen xataa wasaluu ilaa ay gaadheen ilaa asaasi ismaaciil nebi ismaaciil teedkiisii bay gaadheen markaa dee sanado aada u fara badan baa ka dambeeyey wa hunaaka wajaduu halkaa teeska waxay ka heleen sixaafan xeedhyo nuqisha fiiha lagu xardhay kaiiru min alxikam xikmado badan baa lagu xarmay calaa caadati iyadoo ah caado u ah man yadacuuna asaasa binaain shahiir cidda dhisme caana had iyo jeer asaaskiisa dhigaysa sida u caadiga ahay waa inuu raad taariikheed kaga tago marka raad taariikheed iyo xeedyo waaweyn iyo suxuunay ku qoran tahay ku naqshadaysan tahay xikmado badan oo carbeed iyo diin ka soo jeeda taasay ka heleen oo dee dabcan maqaaladihii ambiyadana ay ku jiraan liyakuuna si uu arinkaasi u noqdo tadkiratan lilmutaakhiriin ummadaha dambe si uu cashar ugu noqdo bicamali lmutaqadimiin raggii horeeyey camalkoodii si ay cashar ugu noqoto sidaasaa marka halkaa waxay ka heleen ay uga dhaadhaceen raad cajiiba iyo weel ay waxaas ku qoran yihiin oo xikmada ah oo mutaqadimiintii mutaakhiriinta ay uga tegeen halkaasay dabeetana ka bilaabeen uma ibtadauu fi lbinaai dhismihii bay bilaabeen kolkii hore intay dumiyeenoo ninkaasi u bilaabay ayay dhismihii bilaabeen waacadduu lidalika nafaqatan waxay u diyaariyeen nafaqo masaajidka ama baytullaahi alxaraamka markay qurayshi doonto inay dhiso bajad baa loo baasgareeyo lacag baa loo ururiyey shardigan aanay ku xidheen lacagta laysa fiiha mehru bagyin walaa baycu riban intaasay idhaahda waryaadeen war lacagta aynu kacdada ilaahay ku dhisayna bay dhahan quraysh xaaraanta xaaraanta ha ka ilaalin hadda xaaraanta way cunayaan xaaraantii ay biishanayeen ee cunayeen ay dhahan beydkayo inaan gelin xaaraan way u dareemayaan nehru bagi gabar sharmuuto ahi wax maalaho ay ku soo qaraaftay iyoynaan kacbada gelin walaa baycu riban wax iibahoo riba-a wixii laga soo kasbaday ribana iyaynaan gelin ribada inaga ilaaliya xoolaa lasoo dhacay naga ilaaliya naag xumi waxay jirkeeda kusoo iibsatay ay soo gelinin halkaasaa la mariyey wax saafi oo asalkiisa la hubo ah, khatar cadiim nimankii barags ay ufikirayaan waa aahaartii ay ka hayaan diintii nebi ibraahim waaya sidaasay tahay oo dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa u in allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ilaahay wuu wanaagsan yahayo sadaqada wixii aan wanaagsanin wixii aan wanaagsanin ma aqbalo sadaqo xalaalun buu aqbalaa sidaas wey waniyatu alxasanatu laa tubariru alxaraam qawaacidkeenna waxay ka mida shareecadeen anniya alxasana niyadaada wanaagsani laa tubariru alxaraam xaaraantaada qiiluma samayso haddaad tidhaa waxaan ribadan iyo laaluushkan iyo waxaan oo dhami dee anigu masaajid baan ku bixinaya ribada dee baanku iga saaray maxaa iga saaran dee aniga xoolaha saaray gaar baan isaga dhigayaa masaakiintan siinaya saasoo kale intaajkeedaan lagu ogolayn soo saarideedaba marka horeba aada soo saarayso marka niyadaada wanaagsani xaaraanta qiil u noqon mayso marka saasay tahay mar walba wixii xalaal ah in lagula dadaalo cibaadada wa jacala ashraafu waxa ay dadkii sharafta lahaa bilaabeen oo min quraysh quraysh dadkeedii sharafta lahaa waxay bilaabeen yaxmiluuna alxijaarata calaa acnaaqihim dhagaxaanta waxay kusoo gurayeen qoortooda qoortay kusoo gurayeenoo degtaa lagu soo wada gurayay fiilo dheer iyadoo lahayd wa kaana alcabaas cabaas wuxuu ahaa wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyo nebigu fii man yaxmilu cidda soo guraysa dhagaxaanta masaajidka cidda dhisaysa ee kacbada ee dhagaxaanta soo guraya ayaa ay kamid ahay sida dee taarikhda ku macruufa waa kii mar isaga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam goob uu guntanaayo ilan aradkuna wuu iska jira goysi yaraabaa dhagaxi intu ku cuslaaday ayaa uu mar eh, yar yar faydmay oo dabeedna jirkiisii shariifkaa waxyar banaanaadeen waa kii suuxay dabeetana iyadoo loo diidayo cawradiisu inay banaanaato marka nebigii cabaasna dadkii gurayey dhagax ee kacbada dhisay ayay kamid ahan markii masaajidka madiine uu tegeyna sidaasuu ahaa kuwii ka qayb qaadanayee hormuud bu ahaa isagu ciddii dhisa